بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي في باب في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي والنفي عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله wuxuu ku saabsan yahay oo mawaadi mawduuca xadiista soo socota ay ka hadlaysaa bayaan caddayn la caddaynayo nuqsaan aliimaani bilmacaasi iimaanku inuu nusqaamo oo yaraado bilmacaasi bisababi almacaasi macaasida iyo waxaa ka dhacaya addoonka ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku khilaafay shareecadiisii ee cisyaanah uu la yimid sababteed yuu iimaanku la nusqaamaya ilaa nusqaanta waxay socotaba marka dambe in macaasidii ay noqoto bariidu lkufri kufri iyo gaalnimo waddadii lagu gaaraya ay noqoto lagu gaaloobo marka dambeba ama xad wuxuu gaarayaa macaasidaasi qalbigii oo dhanba ay madoobayso oo kalaa bal raana calaa quluubihim uu ilaah yihi subxaanahu wa tacaala waxay kasbadeen sababteed kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanu yagsibuun ilaa madow uu qalbigu isku bedelaba markaasuu deena wuxuu noqonayaa xad wuxuu gaari qalbigii halka hadduu madowa gaaro laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran ilaa maa ushriba hawaah naftiisa iyo hawadiisa waxaa la jeclaysiiyey mooyeene macruufna ma aqoonsanayo munkarna ma inkirayo halkaasuu gaaraya marka iimaanku wuu nusqaamaa macsiyadu ku nusqaamiya sida uu daacada ugu ziyaado oo marka daaco iyo khayr la timaadana iimaanku waa kobcaya waa ziyaadaya saxaabada qaar waxaa laga soo arooriyey inay dhihi jireen tacaalow nu'min saaca kaalaya aan saacad rumayne iimaanka aan ziyaadsanna bay ka wadaan marka ilaahay qowlkiisa fi lqur'aani alkariim waa kau leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu yacni mu'miniina iimaanka ziyaadsada weeyaan oo ku sugnaada iimaankas ku sugnaada weey wa nafyihi iimaankaba waxaa laga anfiri mararka qaar oo looba diidiba cani ilmutarabisi bilmacsiya qofka macsiyada ku dhex jira wasfu liimaan iyo magaca iimaanka waaba laga anfiro waxaa la dhihi magac kaafir iyo faasiq iyo munaafiq iyo magacyahaasaa mararka qaar dusha laga saaraya oo macnaha uu mudan karaa in lagu magacaabo ayadoo oo calaa iraadati nafyi kamaalihi loola jeedo nafyu kamaali liimaan iimaankii kaamil noqoshadiisibaa la anfinayaa mooyeene ma aha iimaankii oo la anfinayo oo dunuubtu kabaa'ir kastaba ha gaadhsiisanaato waxaan shirki iyo gaalnimo ka ahayn laguma gaaloobo oo qofku islaamnimada kagama baxaayo wixii markaasi daruuriyaadka ahee uu inkiroo diidaba oo diinta ka mida waa gaar marka sidaasay ahlu sunnaha qabaan waljamaaca halkan wuxuu ku soo aroorin doonaan masaa'il darafay naqiid labadii dhinac ay taagan yihiin bayna almurjia wa bayna alkhawaarij walmuctazila labadaas qolaa kala taagan marka labadaasi nusuustii bay kala qaateen oo kuwana wacdigii iyo yaboohii iyo adiladii iyo nusuustii ka hadlaysay in tawxiidka janno lagu gelayo oo acmaasha kalay dhaheen waxbaba lama baahnaba kuwana waxay dhaheen acmaasha haddaan lala imaanin saalixa ah wixii macaasina aan laga wada fogaanin kufri iyo gaalnimoa intii lagu dhaco yaa naarta lagu waarayaa khawaarij baa tidhi kuwan kalena waxay leeyihiin manzila bayna almanzilatayn oo kufrigina lagu dhawaaqi mahayo mu'minna waa ka tegay dhexdhexaadku taagan yahay natiijadaisu waxaa weya inuu naar ku waarayo kal khawaariji bay noqdeen ahlu sunnahana waxay leeyihiin masaa-ishan labadan adilada wacdiga iyo adilat lwaciid waa in laisku keeno la jamciyo oo mid walbao maxalkiisiiyo meeshiisii la mariyo wa ilaa shareecada iyo nusuusa shareecada inay ismucaarado oo ay isku dhacdaa ka imaanaysa qolo walba ay wax qaarato labana ogolo waa in marka laisku wado oo la jamciyo waxaa lagu jamcina waxa weeyaan murtakibu lkabiira qofka dunuubta waaweyn iyo macaasida la yimid ama musiru lisakaa'irka laazimay inuu yahay mumin faasiqa mumin faasiqah ayaa la dhahayaa oo muminun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi baa laleeyahay iimaankii aslul iimaanka kama bixin laakiin iimaankiisa waa nusqaamay ilaa tilmaantaa wasfigaas iyo sifadaasi faasiqnimada u qaato saasay ku magacaabayaan hadduu ka toobadkeenana mar walbo toobaddu way furantahy hadduu dhinta asagoon kasoo toobadkeeninna arrintiisa mashiyada ilaahay bay ku taallaayo ilaahay subxaana wa tacala hadduu rabana wuu dhaafi hadduu rabana intuu ciqaabo cadaabo yaa marka dambena iimaankiisii sababtiis baa ilaahay ugu naxariisan shafaacada iyo raxmat arxamaraaximiin jannadu marka gelayaan sidaasayna nusuusta ku wada caddahay haddaan saa la marinna in daraftaasi tafriidkay gaabinta la fadhiyo oo khawaarijta lacaabiinta ah waxaa ujeeda murji'ada lacaabiinta ah oo qofka wax walba waa iska samayn karaa waa mu'min kaamila ah, waa ciyaar weyn iyo in la istaago khawaarijta qullaadda ah oo dhinaca kale ahoo aayaadka waciidka iyo cadaabka uun ka hadlay iyo naarkuwaaridda iyo kufriga keliya dadka lala kor taagnaado labadaasaa marka la mudanayaa si ayna udhicin marka waa in la jamciyo qaala xadaanii xarbanatu bnu yaxya binu cabdillaahi binu cimraan atujaybi qaala anbanaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbi almasri qaala ahbaranii yunus bnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri qaala samictu aba salm bin cabdiraxmaan ibni cawf wa saciid ibn musayab labadaba waxay ka mid yihiin fuqahaau sabca fii casri taabiciin toddobadii bay ka mid yihiin yaquulaani labaduba waxay dhaheen qaala abu hurayrata radia allahu canhu abu hurayre wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi laa yazni zani laa yazni ma zinaysto azaani zaaniga ka zinada ku dhaca ee waddo xalaala waddo aan ahayn oo xaaraana ku dhaco haweeney ajnabi oo muxuu ah xaaraan ka ah oo xaaraan ka ah oo nikaax xalaala uuna ku guursanin ama mulkulyamiin addoontiisa oo suriyadeeda ay u bannaan tahay labada unbaa unbaa bannaan in haweenka lagu tago nikaax xalaala shuruuddiisa oofsaday arkaantiisa la helay iyo mulkulyamiin addoon surriya ah wixii labada ahayn baa zaani lagu magacaabay laa yazni zani zanigu ma zinaysto xiina goorta yazni uu zinaysanayo walxaal huwa asaga oo muminu mumina isagoo mumina zina kuma dhaco oo muxuu ku dhacayaa isagoo iimaan kaamila aan lahayn iimaankiisa uu nusqaan yahay oo iimaan ka hor istaaga macsiyadii iyo zinadii ma haysta wey iimaankiisa waa iimaan aan tabar lahayn oo daciif ah oo shahwadii iyo macaasidii ka badatay ka badatay ka xoog badisay marka iimaan ka reebi karaa macaasida ma haysta wey markuu ku dhacayo xishoodkii baa laga qaadi iimaankiisii waxuu noqonaya iimaan marka horeba sii daciifsanaabu ahaayeen inta uu ku dhacayo xumaantana korkiisa yuu taagnaani hadduu soo laabtana u soo laabanaya xiina yazina waa mumin isagoo mumina ma zinaysto walaa yasriqu ma xado asaariqu tuuguna xiina goorta yasriqu uu tuuganimada sameeyo oo xoolaha dadka uu u dhaco walxaal huwa mumin isagoo mumina tuug ma noqdee iimaan cibar ah oo sakaraada ayuu markaas haystaa walaa yashrabu macabu alkhamra khamra macabu xiina goorta yashrabuhaa khamrada uu cabi wahuwa mumin isagoo mumina isagoo muminahna maskaxdiisa imaankiisa inuu bedelo oo khamro cabo ma suuroobi kartee waxa weeyaan iimaan daciifa ayuuyaa ku jiraa nafyu liimaan meeshan waxaa ka muuqata xadiidka naskiisa iyo daahirkiisa iyo manduuqiisa nafyu liimaan nafyiguna sidiisuba laba ayuu noqdaa nafyu sixa iyo nafyu lkamaal nafyu sixa iyo nafyu lkamaal in la anfinaayo iimaankiisi xadiisii iyo wujuudkiisiba la anfinayo oo iimaan maba laha laleeyahay bisababi macsiyada markuu ku dhacayo ama la yidhaahdo may aheen nafyu kamaaluliimaan iimaankii kamaalkiisii iyo dhammaystirkiisii iyo xooggiisii baa la anfinayaa maxaa soo haray isagoo naaqis oo tabar daran labadaa unba horta nafyu ku dhici marka labadaa midka hore ma dhici karta in loola jeedo oo zaanigii waa gaaloobay oo tuuggii waa gaaloobay oo khamrayacabkii waa gaaloobay in la yidhaahdo ma aha madhab ahlusunna waa madhab alkhawaarij khawaarij wey alkhulaat kuwa mukafirada ah ee waciidiyada la yidhaahdo kuwaasaa warkaa qaba lamana qaadan karo oo waxaad diidaysa nusuus kale xadiidu abudar fi saxiixayni nabiga calayh salaam wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah dakhalu ljanna jannana yaa gala mumin baa gala laa yadkhulu ljanna ila almumin mumin baa janno gala waa kan soo maray ninkii laa ilaha illa allahu yidhahda jannuu geli buu nabigu sala allah aleyh wasalam markaasuu abudar wuxuu yidhi wain zanaa wain sariq qaala wain zanaa wainari qaala wain zanaa wainari qaala wain zanaa wainsaria wain raqima anfu abidar buu nabig alay slam raaciyey markuu yidhi qofkii laa ilaha illa allahu dhahaa jannuu gelaya yaa wuxuu yidhi hadduu sinaysto oo tuug uu yahay xataa jannanuu geli haa wuu geli buu yidhi waa ku celiya haa wuu geli walow sankaanaba hadduu yani waxaad adiga ka badin weysa yeel wey ah, adiga oo diid taagan oo inkirsan ayuu nas sidaa ku soconaya weeyaan wain raqiba cala anfi abidar soo maart marka xadiidkaas uu nabigu yidhi laa ilaha illa allahu dakhala janna janna lagu galaya zinadii iyo sariqadii qof gaal ah hadduu gaal yahay gaal janna ma galo mushrik janna ma galo ah, ilaahayna ooma dhaafo subxaanahu wa tacaala jannu geli iyo qoladan qabta saariqii iyo zaanigii iyo shaaribulkhamrihii murtakibilkabiira waa gaal iyo jannu geli marka si un ku jamciya khawaarijay khawaarijay si un ku jamciya way ku adkaatay marka xadiidka saxiixaynka seed ku anfinaysaan man qaala laa ilaha illa allah dakhala janna ah, wain zana wain sarq bali hadduu zinaysta iyo hadduu tuug noqdo xataa januu geli iyo laa yazni zani xiina yazni wahuwa muumin see la kala waxaa la leeyahay xadiidka laa yazni zani ma zinaysto xiina yazni wahuwa muumin nafyiga waa nafyu lkamaal ah, iimaankiisii kaamil ma aha naqsi baa galay hadduu naqsi galay kabiirana la yimid dembi weyn oo macsiyana la yimid arrintiisu waxa weeyaan faasiq buu noqday gaal ma ahe waa faasiq baa lagu magacaabi iimaankiina waa wataa oo waxbuu ka wataa haddii marka dhimashadiisa ay dhacow dhintana mashiyada ilahay bay u taallaayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa buu u taallaa ilahay qofkuu rabo wixaan shirkiga gaalnimo ka ahayn qofkuu rabo u dhaafaya kii la ciqaabo oo dunuubta in loosku ciqaabo lagu naargalo oo zinada waa kii nabiga alayh salaam xadiidkii israha la dheelmiyey arkay rag iyo haween qaaqaawan oo god tanuureed hoosta ka waasaca bannaankana cariiri ah ku jirayoo qaaqaawan waa kii ku tilmaamay inay yihiin azunaad wazawaani kuwa zinaysta inay yihiin marka laakiin maxaa haddana ka dambaysay axaadiisu shafaaca iyo axaadiista ka hadlaysa dadka muuminkaa wa in kaana iimaanahu adnaa adnaa adnaa baa soo arortay waxa ugu yar wax iimaan ha watee in laga soo saarayo marka dambe naarta oo jannada la gelinayo wa hada raddun cala alkhawaarij waalmuctazila ayay raddi ku tahay markaa xagga ayaga loo tuuro qoladan murji'ada ee iimaanku waa dhammaystiran yahay macsiyo kastaba la imow ayaguna xadiidkana lagu radinaya laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin maxaad leedihin baa laleh awa iimaankii aad leheedeen waa buuxaa soo kan la anfiyeyba maaha soo kan la anfiyayo maaha kuwaana marka la anfiyo adiladii wacdiga ay ku dhageen ay tasaahulka la imaadeen iyo talaaxubka kuwana quluwiga iyo maaragtay inay xadda gudbeen marka laga soo reebo dhexdaasay xaqa ku jiraa dhexdaasu xaqa ku jiraa laxala macnaheeduna waxaa weeyaan jamcu bayna nusuus alwacdi wa nusuus alwaciid in la jamciyo sidaas salafuumma ay ku jamciyeenna lagu jamciyo lagu socodsiiyo sidaa unbaa lagu badbaadaya qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi faahbaranii cabdilmalik bin abi bakr bin cabdiraxmaan baa uu ii warramay ana abaa bakr kaana yuxadiuhum haaulaa xadiidka kuwa yuxadiuhum wuxuu sheegi jiray yuxadiuhum haaulaa'i can abi hurayra abu hurayruna ka warin jiray ah. marka cabdulmalik ibn abi bakr ibn abd cabdilmalik ibn abi bakr bin cabdiraxmaan cabdiraxmaankaas oo asagana ka mid ah fuqahaa sabca aabihii buu ka hadlaya wuxuu leeay ana abaa bakrin abubakr bin cabdiraxmaankaas kaana yuxadiuhum haaulaa'i can abi hurayra abu hurayra oga warami jiray uma yaquulu wuxuu dhihi jiray wa kaana abu hurayra abu hurayra yulxiqu macahunna intaa hore lasoo sheegay maxaa lasoo sheegay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin walaa yasriqu saariq xiina yasriq wahuwa mumin walaa yashrabu khamra xiina yashrabuha wahuwa mumin saddexaas lasoo sheegay wuxuu ku dari jiray riwaayada abubakar oo abu hurayra ka warinayo walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boob daata sharafin hanqaltaag u saaxiiba yarfacu nnaasu waa tafsiir yarfacu nnaasu dadku ay taagayaan ilayhi waxaa xagga ninkaas waxadaaya wax dhacaaya ay wax boobaayaa waa dhac wey fiihaa dhicidda uu dhacaya boobka nuhbada absaarahum araggooda ay kor u taagayaan xiina goorta yantahibuha uu boobaayo wahuwa muumina sawa muumina oo qof kale waxaa lagu soo daray saariqa waxaa weeye akhdu amwaali nnaasi can sabiili lkhufya min xirsi lmithli xoolaha dadka oo si qarsoon meeshii lagu qarin jira laga qaato oon loo arkayna qofka ayaa waxaa la dhahaa sariiqo la dhahaa nuhbaduna waa bareed waay harkoo cad buu soo dhacaya suuqaasu taagan yahay xoolihii buu gaf markaasuu boodaya mukhtalisna waa la dhahaa muntahibna waa la dhahaa marka kuwa boodaya oo xoog iyo halkaasuu istaagi kaa laga qaado kuleeyahy kuna waa cararaya markaasaa la fiirina waka waka waka baa laleeyahy walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boob daata sharafin daata sharafka waxaa kaloo lagu fasiraa daata sharafin wax sharaf u saaxiiba xoolaha ayuu boobayaa daata sharafin daata istishraaf ka qaltaag u saaxiibaho dadku dee way wada arkaa maba qarsoona yarfacu naasda waa tafsiiru daata sharafi fasiraysaa dadku waxay kor u taagayaan ilayhi qofka wax dhacaaya ee boobaayay fiirmayaan fiihaa fi nuhba boobidaasi fiirin absaarob aragooda xiina goortii bayna fiirinayaan yantahiba uu boobaayo huwa mumin isagoo muumina ma dhici karto qofka saasa ee xishood oo dhan intuu ka tegay xoolihii dadka u bareeray oo iba qofkaasi iimaan kuma jiro iimaan quman oo wax ka reeba oo buuxa ama kaamil ama udhow ma haysee iimaan daciif ah oo xishood ka tegey ayaa maaratay yuu haystaa wey ah, laa ilaha illa allah ma kusoadhay waxadaanii cabdlmalik bn shucayb bn lay bn sacdin qaala xadaanii abi can jaddi tan warka waxaa la dhaha riwaayat asaaqir can alakabir waa la dhahaa riwaayat alibni can abihi can jaddina waa la dhahaa waxaa caan ku ah riwaayatu yaa kale riwaayatu bahz bn xakiim can abiihi can jaddi iyaduna way badan yihiin marka riwaayooyinka noocaasa dadka wax ku wariyay kamid yihiin ayb layth bnu sacdi baa mashhuur ahaa imaamkii cadiimka ahaa muxadidkii ah faqiihahaa fuqahada waxaa lagu daraaba a'imat lfuqahaa ayaa lagu daraa layth bnu sacd radia allahu canhu wa xataa qaarkood ay dheheen huwa afqah min imaam malik bay dheheen allayth bnu sacd alfahmi jadka waa isaga can jaddi qaala wuxuu yidhi xadaanii cuqayl ibnu khalidin qaala qaala ibnu shihaab maxamed bn muslim bn zuhrigii wayaane ahbaranii abu bakr bn cabdiraxmaan bn xaari bn hishaam axad fuqahaai sabca fi casri taabiciin can abi hurayrata anahu qaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala laa yazni zani wاqtasala xadiida bimilihi yadkuru maca dikri nuhba waa sheegay nuhbadiina waa ku daray walaa yntahi waa kaa soo maray abubakr baa watay ziyaadadaasi waa kaa soo maray qaal bn shaafi abarina cabdilmalik bin ana aba bakr waa soo maray marka waxaa ismutaabacinayaan cuqayl binu khaalid ayaa wax mutaabacinaya oo ardaydii zuhri buu mutaabicinaya wاktasl xadيi bmilihi ydkuru wuxuu sheegay riwaayadan cuqayl maca dikri nuhba boobidiina waa ku daray walam yadkur daata sharaf ma sheegin lakin riwaayadan dambe riwaayada soo maray daata sharafi leh ee ibnu shihaab uu warinaya ardadiisa kale ka warinayaan ayagoo daatu sharaf mina sheege waa riwaayatu yunus oo kale iyo kuwa daatu sharafka ku dareen ama riwaayatu cuqayl can zuhri ibnu shihaab ayagu mayna sheegin daata sharafin waxay dhaheenun walaa yantahibo nuhbatan ah, yarfacu naasa biha absaarahum xiina iska dheheenun ee daatu sharaf bayna ku darin marka waa diqada imaamu muslim raximah llahu lagu yaqaano inuu alfaada sidii loo kala leeyahay iyo siiqada lagu kala wariyo intaba inuu cinaayo khaasu siiyo waa waxa uu kaga sarreeya imaam albukhaari way ka mid tahay qaala ibnu shihaab xadaanii saciid lmusayib abu salaam bn cabdiraxmaan can abi hurayrata labadana ah, fuqahadii kamidii fuqaha sabca ku jiraacaw can rasuulillahi bimidi xadiid abubakr hada ila nuhba nuhbada iyagu mayna sheegin riwaayadan dambe ee ibnu shihaab uu ka warinaya saciid musayib abu salama nuhba mayna sheegin qala waxadaanii maxamed bn mihraan arazi qala axbaranii ciisa ibna yunus ibn abi isxaaq asabeeci qala xadaana awsaaciy cabdiraxmaan bn camr alawsaaci imaam shaam can zuhriy can ibni musayibi wa abi salma wa abi bakr bin cabdiraxman bin xaari bn hishaam saddexdii buu isku daray can abi hurayra ka wariyeen can nabiy sal slam bimili xadiidi cuqayl cuqayl riwaayada uu zuhri ka wariyey can zuhriy can abi bakr bin cabdiraxmaan can abi hurayra oo kale ayuu sheegay yaa sheegay awsaaci awsaaci waa mutaabacada watahad ee cuqayl mutaabacinayo wadakara nuhba cuqayl wuxuu sheegay anuhba walam yakun daata sharaf ma sheegin ayuna daata sharaf yunus baa wata marka waa yunus iyo cuqayl iyo awsaaci intaba waa ardaydii zuhri wey ziyaadaad iyo nusqaan bay kala wataan waxna way iskaga imaadaan waxna kala tageen qaala waxadatanii xasan bnu cali alxulwani qaala xadaana yacquub bin ibrahim yacquub bin ibrahimka maaha dawraqi dawraqi sheekha koobaad bu dhacay ibrahim yacquub bin ibrahim bnu sacd azuhri wey qaala xadaana cabdilcaziiz bnu mualabin xalay waxaan soo maray nin la yihahdo alqacqaac oo abu saalex ka warinayay qacqaac binu camar baan ku tilmaanay saxaabi weeye qacqaac binu camar ataymi qaca binu camar ataymi waa ninkii saxaabigaa jaliilkaha ee soo baxay shajaacadiisa iyo geesinimadiisa ayaama ridda marka dambena yarmog iyo qaadisiyi iyo raggii ablaa balaan xasanan la oga ahliyayaha ee geesiyaalkaabuu ka mid ahaa saxaabi weeyaa jaliila amaa qacqaaci xal aan soo marray qacqaac ibnu xakiim baa la yihahda alkinaani qacqaac ibnu xakiim abi saalix ka wariyaa saxaabi ma aha yacquub bin ibrahimkan asaguna dawriqi ma yacquub bin ibrahim bn sacd xadaana cabdilcaziiz bn muطalib can safwan bn sulaym can caطaa bn yasaar mawla maymuna wa xumayd bin cabdiraxmaan xumayd bin cabdiraxmaan bn cawf abu salam bin cabdiraxman walalihi cabdiraxman bin cawf can abi hurayrata can الnabi sal slam xa waxadaana maxamed bn raaficin maxamed bn raaficin naysaburi qala xadaana cabdالrazaq bn hamaam asancaani qaala akhbarana macmar bn rashid asdiy inta wadana isku imaada ma arag can hamaam bn munabihin can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam waxaad arki doontaa dariiqo gaara iyo usluub gaaroo ka duwan asaaliibta ruwaadda oo hamaam riwaayada uu abu hurayre ku warinayo uu ku wariyaad arki doontaa saxiifaa jirto la yihahda saxiifatu hamaam can abi hurayra usluub gaaruna ku wariyaa markaasu hadba in yar kaaga soo qaadi markaasu wuxuu ku dhahaya wadakara axaadiia minha can abi hurera can nabi sala allah alay wasalam ayuu ku leeyahay hadba intaa maxalu shaahidku kaaga soo qaadi doonaa qaala xadaanaa marka hamaam bnu munabih akhuu wahab wahab bnu munabih walaalihim wahab bnu munabih iyay walaalyihi ninkii dhihi jiray markii la weydiiyey alaysat laa ilaaha ila allah muftaaxu janna laa ilaha ila allah soo furihii jannada ma aha yaa wuxuu yihi nacam walaakin in atayta miftaaxan lahu asnaan fataxa laka wailaa laa wailaa falaa waa runoo laa ilaha ila allah waa furihii jannada laakiin fura aan ilka lahayn haddaad la timaado fura aan ilka lahayn haddaad la timaado waxba kuu furi maayo laakiin furo ilkihiisi wata haddaad la timaado sakatuuradii ay meeshii loogu talagalay ay gasho waxbuu kuu furi laa ilaha illa allahu ilkaheedi waa in lala imaado camalkii saalixii iyo acmaashii kale ee laa ilaha illa allahu muqtadayaadkeedii ahayd waa inaad la timaado qala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu ariif albaqlani qala xadaana cabdاlcaziiz an adarawardiy adarawardiya buu ka waraaye can ilcala bni cabdiraxmaan can abihi cabdiraxmaan ibni yacquubin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allah alيh wasalama qaal kulu haulaai sanadka halkaas ku hay marka mutaabacu ku xawilay kulu haulaai bimili xadiid zuhri dhammaantood xadiidkaas zuhri oo kaley sheegeen zuhri xadiidkiisa ayay sheegeen nacam marka raggaa soo maray ee taabiciinta ah dhammaantood xadiista laga warinayo zuhri ardadiisii waa ismutaabicinaya ardadii zuhri waa ismutaabicinaya ayra an alcalaa alcalaa ibn cabdiraxmaan markaa zuhri bu isagana mutaabicinaye alcalaa ibn cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo iyo safaan ibnu sulaym iyo muxuu aha raggaasi hadaa zuhri wuxuu ka warinayaa ibn musayim taabiciintu ka warinaya kuwan taabiciinta ka warinaya idil zuhri bay mutaabicinayaan kuwa zuhri ka warinaya ee soo maray awsaaci iyo cuqayl iyo yunis iyana zuhri bay mutaabiceen marka waa waxaa weeyaan waa aqraan waaye ama qarni qarni waaye dadku ayib marka kullu haulaayda wuxuu ka wadaa inta zuhri ka warin inta waxaan ujeedaa inta taabiciinta ah oo ka warinaysa sida zuhri oo kale sida zuhri oo kale ayuu ka wadaa kullu haulaai bimili xadiidi zuhri bay wariyeen ayra ana alcalaa ibna cabdiraxmaan oo aabihii cabdiraxmaan ka warinaayey wa safaan ibnu sulaym isaguna aan soo marro cataa ibnu yasaar ka warinaayey laysa fii xadiiihimaa kuma sugna yarfacu nnaasu ilayhi ma booba boob uu dadku kor u qaado fiihaa absaarahum aragooda ay indhaha taagayaan oo yaaban yihiin intaa mayna sheegin kuwan dambe oo ah calaa ibnu cabdiraxmaan iyo safwaan ibnu sulaym mayna sheegin yaa sheegay waxaa sheegay ragga kale zuhri oo kale wa fii xadiii hamaam yarfacu ilayhi almuminuun muminiinta indhaha kor u taagay acyunhum indhahooda fiiha boobkaas uu xamboobayo muminiinta ninkay saa u fiirinayaan oo muminiinta ka xishoo waaye oo xoolahoodii dhaci oo harkoo cad usoo dhici mumin maaha wahuwa xiila yantahibo markuu boobaayo muminu mumin ma aha wazaada walaa yagullu ma khayaamo axadukum axadkiin xiina yagullu markuu khayaami wahuwa mumin asagoo mumina khayaamada wixii loo dhiibtay ammaanadii waxaas faiyaakum waiyaakum faiyaakum iyaakum ixdaru ixdaru bay ka dhiganta warisjira warisjira warisjira wey iimaankan arkaysa naqsi baa gala suu socdo marka dambe kufri buu dabada la gelaayo amtuu baabo yaa gaalnimadii baa ku xigta liannahu iimaan iyo kufri wax udhexeeya ma laha marka iyaakum iyaakum isilaaliya wey macaasida iyo dunuubtu waa bariidu lkufri wey gaalnimada boostadii ku gaarsiinaysay wey qaala xadaana maxamed bn muhana abu muusa qaala xadaana ibn abi cadiy maxamed bin ibrahim can shucba abulbistaam can sulaymaan sulayman amash can dakwan ninka la yihahdo abu salix samaan laqabkii uu caan ku ahay maanta magaciisu kusoo dhigay can dakwan abu salix samaan can abi hurayra ana nabiy sala allah alay waslam qaal laa yazni zani qofka zaniga ma zinaysto xiina yazni markuu zinaystan waa mumin isagoo mumina walaa yasriqu tuug ma noqdo xiina waqti yasriqu uu xadaayo wahuwa mumin isagoo mumina walaa yashrabu lkhamra khamra macabu xiina yashrabu waa markuu cabayo wahuwa mumin isagoo mumina watawbatu tawbaduna macruudatu waa la bandhigay wey bacdu intaa kadib ninkaa waxaa la yimid ee iimaankiisa uu khatar galay ee macaasida intaas u dhow gaalnimada u dhoweysay uu ku dhacay toobadna waa u furan tahay baa liihi hadduu tuuganimada ka toobad keeno khamracabnimadii iyo daroogadii oo dhan uu ka soo noqdo zinadii iyo xumaantii uu wareejin jiray ka soo laabto soo toobad keeno toobadda ilaahay waa ka aqbalayaa waktigeedii intay ay joogto waa laga aqbalay toobadna nasuuxo oo run ah oo nidaamo iyo shallayto ay la socoto waa laga aqbalayaa waa laga aqbalaya halkaa maxaad ka garata iyaduna adiga garta inaynan kufri gaarsiisneen wa huwa muminun taas kufri ma gaarsiisna waxaa weliba sii caddaynaya in waxaas aan lagu gaaloobine dunuubta waaweyn iimaanka uu nusqaaminayo hadduuna qofka xalaashanin baa loo jeedaa hadduu yihahdo tuuganada waa tahay waa shaxaad iyo raganimo iyo dadanimo wey hadduu yihahdo khamre cabkana khamrada u cabaya inuu yihahdo quutulawliyaa ha wabay i banaan tahay uu yidhaahdo markaas ku gaaloobaya ku gaaloobaya khatar buu ku galaya ee waxa weeye isagoo arkay inay dembi tahay buu ku dhacay kuma gaaloobay midka isaga waxaana tusaaya nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa loo keeni jiray zaani zinaystay markaasuu dhihi jiray xadda ha laga oofiyo marka xadda laga oofiyana waa ku tukan jiray ah, waa lagu tukaday muslimiinta xabaashoodana waa la geliyey dembidhaafna ilah waa loo wadayey gaal miyaa dembidhaaf loo weydiin ma gaal baa lagu tukani ma gaal baa xad laga oofin xad xuduudda ayada ah waa kafaaraat dunuubta lagu dhaafaa marka haddii uu gaal yahay dunuubta looguma dhaafeena naarta hore kasii geli lahaa halkaa waxaad garanaysaa marka inuuna gaaloobin qaala waxadaanii maxamed bn waa garanay saxaabigii jaliilkaah ee qiimaha badnaa ee la dhihi jiray maacis ibnu aslam maacis ibnu malik aslami maacis ibnu malik alslami <clears throat> markuu dee xumaanta zinada isku qiray isaga saddex jeer ama afar jeer isku qiray markii dambe waa kii nabiga alayh salaam yidhi ha lagu tukado o u duceeyey nabiga sal allah alay waslam u yidhi toobadiisana waa la aqbalay وxadثnي محمد بن رافع النysابوري قال xadثna cبدالرزاق بن همام أخبرna سفyان الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعhu أبو هريرة kor yeelay xadيث marka waa مرفوع رفعhu haddaad maqشho waxa ka dambeeya waa hadل رasuul hadalkii nabiga way sلى الله عليه وسلم qaala rasuulka wuxuu yihi adhi laa yزني الزاني xiina yزني uma dakra mثل xadيث شhuعبة شhuعبة xadiidkiisii dib u raaca شhuعبة بن xajاaج الwasidi waa kii ka warinaya سulayman الأعمش ka warinaye سulayman الأعمش buu ka warinaya marka ninka hadda سulayman الأعمش ka warinaya sanadkan dambe waa kee ninka an shucba can sulaymaan baa lagu yidhi ninka sulaymaan ka warinaya sanadkan waa keen ya sufyaana mise dakwan waa isku ya sufyaan miya ma abu saalixa wax mutaabicinaya <clears throat> ya waxaan ka hadlaya qofka wax mutaabicinaya waayo <clears throat> qofka mutaabicinaya shucbe waa kee ya sufyaan wey ayib shucba wuxuu ka wariyey sulaymaan sufyaanna wuxuu ka wariyay acmash siday marka isku mutaabacinayaan <clears throat> siday isku mutaabacinayaan shucba yuu ka warinaya xadiidka ya sulaymaan soo maa sufyaan ayuu ka warinayaa acmash haye waa kaa marka waad baraarugteen waad baraarugteen u fiirsa marka waxaad moodaa imaam muslim inuu na imtixaamayaba laftirkiisa qayb buu imtixaan kaga jiraa isagaana imtixaamaayo raximah ullah sanadka suu noogu noocyo noocyanaya oo shucbatu can sulaymaan buu kusoo yidhi halkana muxuu ku yihi sufyaan can alacmash buu kusoo yidhi waxaad ogaan marka sulaymaankaas waa kuma waa acmash laftirkiisa wey marra magaciisii buu sheegay marra naanaystiisii buu sheegay saa ku ogow dakwaanna waa abu saalix samaan marka inaad ogaato magaca iyo kunyada iyo laqabka muhim bay tahay marka muhim ku tahay baabu bayaana khisaali lmunaafiqi munaafiqa xaaladiisa munaafiqa khislooyinka lagu garanayo ama calaamaadka uu leeyahay nifaaqu waa camal xun oo kufriya gaalnimo ah laba qaybood buu qaybsamaa qayb ka mid ah ayaa kufriya gaalnimo ah labada qaybood qaybta koobaad waxaa la dhahaa anifaaqu alcaqadi ah, nifaaq ictiqaadi baa la dhahaa waa inuu qofku gaalnimana qalbiga ku haysto oo waxaan sheegaynoo dhanba laa ilaha ila allah iyo maxamedun rasuulullah iyo qur-aan iyo diin iyo aakharo iyo qadar intaba waa diidan yihi qalbigu ka diidan yihi laakiin afkii buu rabaa dadka inuu la noolaado oo ka guursado oo la noolaado afkii buu deenay intaas ka wada ka wada dhihi ficilkana waa ka muujin laakiin gaal kaafira wey o ku dhex jira muslimiinta kaa nifaaqaysaas waa midka ilahay uu ka hadlay fi awali suurati albaqara min annaasi man yaqulu aamanaa billahi wa bilyawmi alaakhiri wamaa hum bimuminiina kuwii la yiri wey muminiin baan nahay bay leeyihin muminiinna ma aha qalbigooda maradka kufrigaa ku jira nifaaqaas waa midka marka lagu gaaloobay ilaahayna uu sheegay uu yidhi ina almunaafiqiina fi daraki lasfali min annaar kuwa ku waaraya wey naarta meesha u dambaysa uhooseysa uxunna ku jira nifaaq camaliyaa jira oo munaafiqiinta calaamooyinka lagu garta ee ka muuqata ah midkaa camaliga ah qof qalbiga iimaan kaga jira oo muwaxid iimaanka uu ka dhab yahay yaa mararka qaarkood tashaabuh isaga iyo munaafiqiinta si shabahaan iyuu nifaaqi camaligaa la imaan oo been hadday noqoto mu'min ilaahay rumaysan oo intaba ku qanacsan baa beenta ka dhici oo dembi weyn oo kabaa'ir oo macsiyaa maxaa eh, eh, ballantii oo laga baxo waxaas hadda calaamaadka munaafiqiinta marka munaafiqiinta calaamooyinkoodan soo socda lagu garanayo muslimkiina way ka dhacdaa oo mu'minkii iimaankiisa uu naaqiskaa uu ka dhacaa uu samayni laakiin waxaa la dhahaa laguma gaaloobin oo kufri ma gaarsiisna maxaa yeelay intaba waxaa laga helay qof qalbiga iimaan uu ka dhab yahay ayaa laga helaya oay ka dhacaysaa ayay ka dhici laakiin waa calaamo waaweyn oo qofka gaarsiin karta inuu caqiidadiisana ay xumaato oo kufrigii uu ku dhaco taasay gaarsiin kartaa marka calaamaatulmunaafiq baa la yihahdaa ayib qal xadana abu bkr بn abi shayb xadana cabdالlahi بn nmayr xaw xadana ibn nmayr qal xadana abi xadana acmar sulayman xaw xadani زhayr بn xrb xadana waki xadana sufyaan can alacmash can cabdillahi bni murata can masruuq bn ajdaci can cabdilahi bn camr cabdillahi bn camr bn caas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi arbacun afar waa usluubka nabiga kamid tahay dikru lcadadi qabla macduud dikru lcadadi qabla dikri lmacduud macduudkii la tirinayo on la sheegin in tiro la sheego horta go-an waxyaalaha saaliibta xifdigeena kamid tahay saacidaysa qofka wax ku xifdin karo arbacun baa layidhi afar inay tahay hadaad ogaatay afartaas ilaa halkaa maqan intuu halkaa maqan yahay xisaabtii baad ku dheganaanaysa oo tirinaysa oo raadinaysaa arbacu nafar man kuna fiihi dhexdiisa qofkay ahaadaan oo laga helo kaana munaafiqan buu noqonayaa munaafiqaasoo khaalisan baraxla hadduu caqiideeyo uu rumaysan yahay oo xalaashado waa gaal haddii kalena sifo munaafaqoo fara badan baa laga helay waman kaanat qofkay ahaata fiihi dhexdiis khallatun hal xaalo oo minhuna xaalaadka afartaa ka mid a kaanat fiihi dhexdiisa waxaa laga helay khallatun khasla min nifaaqin munaafiqnimo ka mid a xataa yadacaha ilaa uu afartaa munaafiqnimada khaaliska lagu noqdo mid laga hadii laga helana munaafiqnimo laga helay maxay tahay wixii dhagaha la taagayo la diyaargaroobay ayay bilaabanaysaa waa qaabka wanaagsan ee nabiga tacliimtiisa iyo waxbaridda ummadda uu ilaahay subxaana watacaala ku manaystay idaa xadaa markuu sheekeen qofka kadaba been ku sheekeen waa beenaale ah, sifada muminiinta lagu yaqaano dhabta maah muminiinta maxaa laga rabaa ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wakunuu maca saadiqiina baa la rabaa idaa xadaa saa markuu sheeken kadaba markuu sheeken waaba la yaqaanaaba wuxuu socdo socdo marka dambe war ruroo dhan ba iska dhigaya xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilah agtiisa beenaabaa looga qoraya wa idaa caahada hadduu ballan qaadana adara ballantii wuu burinaya ahdi buu galay ballan iyo heshiis iyo qof buu galay adara ballanti waa burinaya warsoo ka saa laheed ma awa wixii asal dalka ku daldalaysay waaba kiiba ma ahaba caahada qadara qofka qaadirkee ballanta ka baxana qiyaamaha waxaa la keenaya isagoo calan dabada laga taagay calan dheer inta uu ballanta ka bixi jiray buu sii dheeranaya markaasaa waxaa la leeya haadihi qadratu fulan minu fulan hebelkiina hebelaa ballanka bixidiisii natiijadeedii wey wa idaa wacada markuu waxyabahoodho waxaasaan bixin akhlafa waa guub yeelaya waa dabamaraya ah, oo dad waxaa jira waxbaan bixin hadday dhahaan la yaqaanaba inayn bixinayn faatixada unbuu aruursan faatixada unbuu aruursan iyo ducada wa wacada akhlafa waa ka baxaya ballantii iyo wixii uu ballan qaaday maba keenayo mana maaratay la imaanayo iyadoo waa qofkaas tilmaan munaafaqa wey wa khaasama hadduu doodi fajara been iyo iyo imi iyo dembi buu ku doodi fajara fujuurku waa imi iyo kadib been yani qofkan iska celi bes umuu rabaaye ilahay ka cabsaba kuma jirto ilahay wuxuu ku tilmaama huwa dadka aladulqasim baa la yani eh, aad iyo aad u daran tahay eh, doodiisa oo ilahay agtiisa kuwa ugu fog waxaa weeyaan alalad xadiidkii baa ku ahaa kuwa eh, dooda adag ee aan xishoonin kuwaasa ilahay ugu necab yahay subxaana wa tacaala agtiisa oo aad iyo aad uga fog afartaas sifo waa calaamaat lmunaafiqiin qofkii laga helana calaamaat lmunafiq baa laga helay intaa keliya miyaa munaafiqa calaamaadkiisa ya way fara badan yihiin munaafiqiinta ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa khaadicuhum wa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allah ila qaliila afartaana ku darso oo afar kale ayaguna khadaac iyo ballanka bixid salaada oo wahsi iyo cagajiid lagu tukado oon nashaadba lagu tukanaynin xaya cala salaat xaya cala alfalaac aynu qofka danqinaynin oo taabanayninba haddii salaada uu dadku istustusi hadduu tagana hadduu tukadana markaaba furuq weyaan wax dikri aho la imaanayo ma jirto dikrigiisa waa yaryahay intaa yar salaada ku jiro bu wax sheeg sheegi calaamaadka lagu gartay ka mid tahay ayra ana fi xadiidi sufyaan wain kaanat fiihi khaslatun hal xaala haddii laga helo minhuna kuwaa ka mida kaanat fiihi khaslatu min annifaaq khalla iyo khasla buu raba inuu ku kala saaro waa isku mid xagga macnaha lafdigiunbaa kala duwan qala xadaana yaxya bnu ayub qutayba bnu saciid walafdu yaxya qaala xadaana ismaaciil bnu jacfarin qala akhbarana abu suhayl naafic bnu malik ibn abi caamir camu malik ibn anas imaamu malik imaamu daarijr adeerkii wey abu suhaylkan naafic bnu malik baa la dhahaa anas imaam malikna maxaa la dhahaa malik ibnu anas ibnu malik marka anas bnu malik iyo naafic bnu malik baa walaalo ah <clears throat> ibn abi caamir alasbaxi can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamada lagu garto alaatun saddex wey hadday afar baa lasoo sheegay marka tirada yar iyo tirada badan isma anfiyaan in baa la sheegay intaas waa tilmaan kuwo kalea soo dhici haddana la sheegi kuwo kalea la sheegi marka tirada ma aha in taxdiid ma keento idaa xadaa hadduu sheekeen kadaba been buu sheegay waidaa wacada hadduu wax ballan qaadan akhlafa waa burinaya waida tuna haddii la aamanana aaminana khana wa khayaami kuwaana ku darso xadaana abubakr bn abi isxaaqin qaala akhbarana ibn abi maryam wasmhu saciid saciid bin abi maryam <clears throat> qaala akhbarana maxamed bnu jacfarin qaala akhbarana alcalaa alcalaa ibn cabdiraxmaan bnu yacquub mawla alxuraqa xuraqiyiinta waa qabiil can abihi can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu yidhi min calaamaati almunaafiqi alaaatun soo ma aragtid in tiradu aynan xadidnayn waxaa kamida saddex baa kamida idaa xadaa kadab hadduu sheekeen been ma ku sheekeen waidaa wacada hadduu waxyaboohana akhlafa waa burin waida tumina hadi laamina khana waa khayaami waa ka mid maxaa kaloo ka mid ah idaa khaasama fajara ayaan soo maray qala xadaanaa cuqba bnu mukrami alcamiyu qala xadaanaa yaxya bnu muxamed bnu qaysin abu zukayr qaala samictu lcalaa ibna cabdiraxmaan yuxadidu bihada lisnaad waqaal aayat lmunaafiqi alaaa saddex weeyaan wain ha soomo wasallaa ha tukado wazacama ha sheegto anahu muslim inuu muslim yahay muslim baan hayda ha ku hayo intaa qofka laga helo munaafiq aayadiis calaamaadkiisii baa laga helay wey yaa laga helay hadduu caqiidadii qalbiga geliyo oo waxaasoo dhan uu xalaashadana kufri gaalnimadii buu ku dhici haddii kalena calaamaat lmunaafiqi camaligeed anifaaq alcamali ayuu dhex taagan yahay nifaaq alcamali ayuu dhex taagan yahay qalbiga hadduu iimaanka ka saarana wuxuu noqonayaa e, e, ictiqaadkaa buu noqonaya ama caqiidadaha buu noqonaya qaala xadaana abu nasr atamaar wa cabdilacla bnu xamaad qala xadaana xamaad bnu slm can dawuud bn abi hindin can saciid bn musayibin can abi hurayrata dawsi qaal qala rasuulu lahi sal allahu alayh wali wasalam bimil xadiidi yaxya bni muxamedi cala alcalaa dakara fiihi wain saama wasallaa wazacma anahu muslim uu sheegay baabun wuxuu ku saabsanya bayaan xaali iimaani man qof iimaankiis baa laga hadlayaa qaala yidhi liakhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka yaa kaafir dadka kufriga iyo gaalnimada la rooraya daliil bay u baahantah waa in daliil la haysto nabiga muxuu yidhi ilaa an taraow kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan gaalnimada marka qofka la gaalaynayo daliil cad waa in loo haysto nas aayad qur'aana iyo xadiid saxiix oo haabit can rasuuli illahi sala allah alay ali wasalam inaad u haysataa la rabaa un waxba ta'wiil iyo ijtihaad geli karin qofkii marka walaalkiisa muslima ayaa gaal ku yidhaahdaa ah, alkufru atakfir lmuayan atakfir limucayan qof mucayana atir hebel waa gaal sifaad baad dhigi karta sifaadkaas kaafiriinta sameeya hebel laakiin hebel waa gaal inaad tiraahdo wax cad bay u baahantay inaad haysato ayib yaa kaafir qofkii ku dhaha walaalkiis waa kan xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana mxamed bn bishri wcabdullahi bn numayri qaala xadaana cubaydullahi bn cumar can naaficin can ibni cumar ana nabiy sal slam qaal idaa kafara arajulu ninku hadduu gaaleeyo akhaahu walaalkiis soo maarti akhaahu baa laleey waa muslim faqad baa waxaa laabtay bihaa kelimadaasi axadoo midkood baa la dhaabtay mid baa la laabtay oo kii kaafir uu lahaa haddii ku dhici weydo kii kaafir lahaabay ku noqon ismigeedii iyo dembigeedii baa loo jeedaa ee maaha isaga laftirkiisa hadduu qof kaafir yalaad uu gaaloobi oo waxyaalihii masaa-ishaan ka hadlaynay baysa kamid tahay alfaadaas macaasi iyo munkar iyo muxuu xumaan way tahay dunuubta waaweyn oo kabaa'irta way ku jirtaa laakiin diinta ma looga baxayaa ma looga baxayaa oo masaladaas hadduu banaysoo caqiidaysto waa ku gaaloobi haddii kalena waxaa weeyaan waa min calaamaati alkufri ama sifaat lkufaar ama kufrun duuna kufrin imaam bukhaari baa baabaysta wuxuu baabaystaa bukhaari baabun kufrun duuna kufrin ah, wa fisqun duuna fisqin marka xadaana yaxya bnu yaxya tamimi wayaxya bnu ayub waqutayba bnu saciid wacali bnu xujrin jamiica ismaaciil bnu jacfar qaala yaxya bnu yaxya abarana ismaaciil بن jacfar an cabdilah bni dinar anahu samca ibni cumara yaquul qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi ayuma mri'in qofkii qaala liakhiihi walaalkii ku dhahaa yaa kaafir gaal baa tahay buu yidhi faqad baa biha axadua midkood baa la laabtay mid unbaa ii ku dhacaysaa oo hadduu kaas gaal uu ku leey gaal yahayna waaba gaaloobay kii kalese haddii marka uu kaa gaal ahayn asagii bay dembigii ifmi kusoo noqon weeye in kaana kamaa qaala suu yiri hadday tahay kaasay ku kusoo laabanaysaa soo socotaa ilaa xaara aala manaa rajaxa waa jirta riwaayadaas baabu bayaani xaali iimaani man qof iimaankii baa laga sheekaynaya ama xaaladii la cadaynaya mankaasoo raqiba nacay can abihi aabihii buu iska nacay wahuwa yaclam isagoo og anahu abuun aabihiya aabihii inuu yahay isagoo og buu nacay oo aaba kale uu ku abtirsaday aabihiina waa diiday imaadan dhalin buu yiri imaadan dhalin buu yiri soo ma arti raqiba haddee can ku tallawdo waa bimacnaa nacid nacitaan baa lagu fasiraa fiina waa jecel iy tarkiib fiihi raqaba fiihi hadii la ihahdo man raqiba can abiihi buu nacay wey aabbaha waayo hebel sookanku mama ima dhalen ayuu la taagan yahay kaas weeyaan kufru nicma nicmadii aabbihii si dhalay iyo abaalkii kulahaa iyo waalidnimadii iyo xuquuqdii o dhan buu kufriyey waxadaanii zuhayr binu xarbi qaala xadaana cabdisamad bn cabdilwariثi qaala xadaana abi cabdilwari ibn cabdisamad wey asaguna xadaana xuseyn اlmucalim can ibni buraydata cabdullahi bni burayda bn xuseyn can yaxya bnu yacmar ana abalaswad duali abulaswad duali wasmuhu aalim bnu camr aalim ibnu camr qof baa aalim loo bixiyay ka warrama aalim walaysa biaalimin alimaamu النwwي raximah الlah fi kitaabi التaqrib ee uu sharxay alimaam الsuyuuطi fi kitaabi tadrib الraawi marka laga hadlaayo baab alqaab wاlkuna wax badan bay soo arooriyaan oo alfaad aan daahirkooda loola jeedin asmaa aan musamihi iyo macnihii aan loola jeedin marka waxaa kamid a ah daalimkana abulaswad duariga kamida ah, magaciisa daalim baa la dhahaa ibnu camar waa waadic awal man wadaca cilma naxwi cilmigan cilmu naxwada la yidhaahdo cilmigan cilmu naxwada la yidhaahdo oo ay naxwalaydu annaxwa awlaa awalan an yuclama ay dhahaan cilmigaa ninkii bilaabay ninkii bilaabay wey abulaswad duali raximah llahu taala taabici wey xadahu can abi darin abi dar alkifaari wasmahu jundub bnu junaada saxaabi jaliila saabiqiintii ka mida weeyaane waa kii maka nabigu calayh salaam xaalad aan isqarinaya uu intuu islaamay kacbada la istaagay tawxiidkii iyo islaamnimada muujinteedii qarsaninba samica wuxuu maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam sala allahu alayh wasalam yaquulu leh laysa min rajulin nin ma jiro idacaa sheegan likayri abihi aabbihi aabbaan ahayn wahuwa yaclamahu isagoo og ayuu aabbihii inkiroo diiday ilaa kafara waa gaaloobay muxuu ku gaaloobay nicmadii qarinteedii baa loo jeedaa kufrun duuna kufrin wey nicmada qari hadduu xalaashado way banaantah yirahdaan waan ku gaaloobaya waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu wuxuuna lahayn falaysa mina naga mid maaha wuxuuna lahayn buu sheeganaya waa kan xoolo una lahayn iyo dhul una lahayn iyo balood una lahayn iyo waxaan dadku ay mar walba ku dhaaranayaan xoogayaan waa arrintana soo gelaysa waman iddacaa maa laysa lahu waxuuna lahayn buu sheegan falaysa mina naga mid maaha eh, min wa dariiqatina wamanhajina dariiqa naga kamid maaha saas wey isaguna waa waxay kamid tahay adilada waciidka adag qofka loogu goodiyay kamid tahay laa shaka inay tahay kabiira min alkabaa'ir kufriba haddii lagu magacaabay anfin ummadda laga anfiyey waxaasoo dhan bilaash laguma sheegine waa arrin khatara inay tahay aad culus bay tusaysaa laakiin adilada kale yaa keenaysa inaan sarfinno kufrigan inaan xaqiiqadiisa ku xumbaarno adilo kalaa saariif ah ayaa haysataa oo sarfin wailaa tacaarud baa imaanaya nusuusulwaxyi inay ismucaaradana ma dhici karto walyatabawa maqcadahu meeshuu ka geli lahaa min annaari naartan ha diyaarsado qofka wuxuuna lahayn sheegan wuxuuna lahayn buu sheeganaya waman dacaa rajula ninkii qof ku sheega bilkufri gaalnimo oo yidhahdo waa gaal aw qaala caduwallahi waa cadowgi ilaahay cadowgi ilaahayna gaaladan baa ah walaysa kadalika sidaana mahe waa muslim ilaa hadday dhacdo xaara calayhi asagay ku noqonaysaa asagay kusoo laabanaysaa dembi weyn buu qaadaya qaala xadaanii haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana ibnu wahbin qaala akhbaranii cmr bn dinar can jacfar bn rabic can ciraaq bn malik anahu samica aba hurayra radi allahu canhu yaquul ina rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu yihi laa targabuu hanacina can aabaa'ikum aabayaashan anacina wax tabani layidhahda jira jir tabani ilmaha nin baa korsani kii baa lagu abtirini way isdhexlayaan waka aabihiina waa diidayaaba taasaa la diidanya faman raqiba qofkii naca can abihi fahuwa kufru taa waa gaalnimee iska jira xadaثna cmr naaqid cmr bn mxamed bn bukayr qaala xadaثna hushaym bn bashir alwaasidi ahbarana khalid ibni mihraankii wayaan alxada ninkii la dhihi jira laqabkiisa khalid ibni mihraan can abi cuثmaan cabdiraxmaan bn mil taabiciyu muadram taabiciyun mukhadram mil iyo mal iyo mul intaba ku banaan taal weyy cabdiraxmaan ibnu mil qaala wuxuu yidhi lama duciya ziyaad ziyaad markii la sheegtay duciya ziyaad ziyaadkan waagi hore waxa dhihi jiray ziyaad binu abi cubayd athaqafi baa la dhihi jiray ziyaad binu abi cubayd athaqafi markii dambena wuxuu la baxay ziyaad binu abi sufyaan dadkana waxay dhihi jireen ziyaad binu abiihi mararka qaarna ziyaad ibnu ummihi mararka qaarna ziyaad ibnu sumaya hooyadiis marka waxayna isku hooyo ahayeen saxaabigii jaliilka la dhihi jiray abubakrata nufeyc ibnu alxaari thaqafi ayay isku hooyo ahaayeen xilligii mucaawiya radia allahu canhu unbaa mucaawiye wuxuu yidhi walaalkii baa tahay aabbahay abu sufyaan baa ku dhalay uu ka dhaadhiciyey isagana waa waa aqbalay markaasuu ciidankii cali intuu ka soo baxay iyuu ciidankii mucaawiya ku darmada oo qaa'id hogaamiye marka aad aad loo waxaa inkirana waxaaba ka mida walaalkiis isku hooyada yihiin abubakra ayaa ka mid ah ilaa uu ku dhaartay inuuna salaamayn ilaa uu ku dhaartay inuuna salaamayn leanna wuxuu banaystay oo uu qaatay wax aan la ogoleen oo xaaraan oo sharciga aan ku banaanayn ninkaasaa marka laga hadlayaa lama duciya ziyaadun ziyaad markii la sheegtay oo ree abu sufyaan ay sheegteen oo mucaawiya uu u yeedhay laqiitu abaabakratan la kulmay buu le abu cuhmaan walaalkiisoo oo isku hooye yihiin wey faqultu lahu waxaan ku idhi maa hada aladii sanactum waa ma waxaad samayseen war waxaad samayseen waa maxay a ninkan maad qabataan walaalkaa weeye inuu inkiray oo ka dhaartay oo dayriyey maba ogaba inii samictu waxaan maqlay buu yidhi marka abu cuhmaan sacad ibn abi waqaas oo yaquulu leh samica udunaaya labadii dhagood waxay maqleen min rasuulillah nabiga calayh salaamna ay ka maqleen sala allah alay wasalam wa huwa rasuulku oo yaquulu leh man idacaa qofkii sheegta aban aabbo fi lislaami asagoo muslimo islaamnimada gudaheeda hayra abihi aabihi aan ahayn yaclamu isagoo og anahu hayru abihi inuu aabihi ahaynna og faljannatu jannada caleyhi korkiisa xaraamun xaraam bay ka tahy jannada waa ka xaraam abihi buu diiday raqaba can abihi waa soo marray faqaala abu bakra wuxuu yihi wa ana samictu adigu taabici baaba tahayba sacad baad ka warinaysaa wa ana aniguba samictuhu min rasuulillahi baan ka maqlay sala allah alay wasalam ninkaasi waxaan wato kuma raacsani ana qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana yxya bnu zakariya bn abi zaida w abu mucaawiya maxamed bn khaasim can caasim ibn sulaymaan ibn bahdala can abi cumaan abi cumaan nahdi can sacd wa abi bakrata labadii u isku qabtay marka sacad ibn abi waqaas o abi bakra ila labadaba u kawariy ka maqleen kilaahumaa yaquul labadaba waxay dhaheen samicathu udunaaya wawacaahu qalbii dhagayga waxay maqleen oo qalbigaygana u weelayay muxamadan sala allahu alay wasalam maxamed oo yaqulu le man iddacaa ilaa gayri abihi qofkii sheegta wa yaclam anahu hayru abih faaljanatu caleyh xarama ka xaaraan baabu bayaani qowli nabiy hadalka nabiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi sibaabu lmuslimi muslimka caydiisu fusuuqun waa faasiqnimo wa qitaalahu dilka mumin la dilana muslim la dilana kufrun gaalimo wey xadiidkaa waxay ka mid tahay adilat lwaciid bay ka mid tahy khawaarijtu daahirkeedaasay qaateenoo waa ku gaaloobay naartuna ku waari ayay yidhaahdeen murji'adana xujayba ku tahay oo meelay ka galaan bay laayihiin ilaaha iimaanku wax kastaoo dembigood la timaado waxbaba iskama bedelaayo kufrun si dhaha waxaa soo dhex kala dhexgalay ahlu baa kala dhexgalay oo nusuusta isku keentayoo adilatulwaciid weeyaan in lam yastaxil hadduuna xalaashanin kuma kufrinaayo biadilatin ukhraa bayna qaateen hadduu xalaashadana shay macluum min adiin bidaruur kufrun weeyaan ayaguna xadaana maxamed bnu bakaar bnu rayaan wa camr bnu salaam qala xadaana maxamed bnu dalxata xaa وxadaثna mxamed الmثنى الcanزي abu muسى qala xadaثna cabdالرحman بن mhdiy qala xadaثna سfyaan xا وxadaثna mxamed المثنى qala xadaثna mxamed بن jacفr xadaثna شhucba kulهm can زubayr intaa xada ku dhammaatoo dhanba zubayd bay ka wadiyeen zubayd ibnu xaarif ninka la yidhaahdo zubayd ibnu xaarif alyami zubayd ibnu xaarif alyami ana mashhuurun biismihi almuhmal muhmal baa la yidhahdaa mubham markaa cilmu alxadiid cilmu riwaaya laga hadlaayo waxaa jirta waxa la yidhahdaa muhmal iyo waxa la yidhahda mubham mubhamku ka rajulin wa mra'atin oo kale wey ah, mubham laakiin muhmal haddii la yidhaahdo ism keliga oo mujaradoon aabba iyo kunyo iyo waxba la soconin baa muhmal la yidhahdo kan marka waa waxaa weeyaan muhmal zubayd ibn alxaaris ibn cabdilkariim alyaami can abi wail shaqiiq bn salamata alkuufi can cabdillahi bn mascuud alhudani radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi muslimkaoo lacayo fusuuqun wey inaad muslimiinta xaydo wax ka sheegto oo lacnado waa faasiqnimo daacadoo laga baxa wey wa qitaalo in la dilona oo lala dagaalamona kufrun gaalimo wey maxaa yeelay muslimiintu inay hub isku qaataan oo isdagaalaan ma banaano ayagaasaa muminiina walaalo ah awliye isku ah naasir isku ah garab isku ah gaashaan isku ah cadow midaysan bay leeyihiin in ayaga isdilaan maaha qaala zuhayd ba wuxuu yidhi faqultu liabi waayil ba waxaan ku yidhi anta samictahu min cabdillaahi maadaha ka maqlay yarwihi isagoo ka warinaya can rasuuli lahi sala alla alay xadiidkan qaala wuxuu nacam haa walaysa fii xadiidi shucba qowlu zubayd kuma sugna liabi waayil uu ku yidhi hadalkan uu abi waayil maadaha ka maqlaydan riwaayadan shucba kuma sugna shucba ibnu xajaaj alwaasidi ragga kala wata ragga kala wata ay kamid yihiin sufyaan iyo ninka la yihahd maxamed bnu dalxa iyo raggaa kala wata qaala xadaana abubakr bn abi shayba ibn muhana can moxamed bn jacfari can shucba bn xajaaj can mansuur xadaana ibnu numayr u imaan doona qala xadaana cafan bn muslim asafaar qala xadaana shucba can lacmashin kilaahuma can abi waa'il can cabdillahi can nabi sal slm milihi xadidkaa wax lamiduu sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaanu ma calaa qowli nabiy hadalka nabiga la cadaynaya sala allah alay slam uu yidhi laa tarjicu ha noqonina bacdii gadaasheeda kufaaran gaalo yadribu aad garaacdaan bacduku markiil riqaaba bacdi marka kale yacni waa tardaarankii nabiga u dambeeyey bay kamid ahayd xaajatulwadaac uu yidhi gaalaha ku noqonina aad isdishaan oo in la islaayo muslimiinta islaayaan qabiilqabiil laisku dilo ama dhuldhul laisku dilo waxay ka mid tahay min sifaati alkufaar gaalada tilmaanteeda sifaadkeeda ayagaa saa isku dagaalami jiray oo isdhici jiray oo isboobi jiray oo isku amartaaglan jiray lama rabo mu'miniintu way siman yihiin almuslimuuna tatakaafa-u dimaahum wahum yadun calaa man siwaahum ah, yascaa bidimatihim adnaahum waa kii lahaa nabiga sal allah alay wasalam way siman yihiin muslimiinta meelay ku kala xoog badan yihiin iyo meelay qolana ku maarata xoog badan tahay qolana lagaga xoog badan yahay ma jirto dhammaan isku soo aruuri muslimiin wey muslimiintuna waxaa weeyaan dhammaantood dhammaantood waxaa weeyaan xuquuqdooda way siman yihiin way siman yihiin saasay shareecadan iyo diintan qabtaa cadaaladda ku dhisan qala xadaana abubakr bn abi shayba wmxamed bn muhana wibn bashaar jamiica can mxamed bn jacfar can shubaxa waxadaana cubaydullahi bn mucaad walafdulah qaala xadaana abi xadaana shuba can caliy bni mudrikin samica aba zurca abu zurcuu maqlay yuxadiu wuxuu ka warramay can jadii awogiis waa kuma jariir k awogiis weeyaanoo abu zurcahan waa ina camar abu zurcata bnu camar ibnu jariir wey jariirkaasoo awogiisu inta badan ka wariyaa qaala wuxuu yidhi qaala lii nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu igu yidhi fii xajati lwadaac xajkiisa watiska ee nabiga uu xajiye xajka u dambeeyey wixii nabigoo nool baa xajatulwadac loo bixiyey nabigoo nool yaa xajatulwadac loo bixiyey hadaladiisa nabiga su u hadlaayey iyo ishaaraadka uu bixinayay baa la gartay inay tahay maqaalaadkan iyo kelimaadkan qof sogootinaya ayaa la ogaaday inuu yahay rasuulka sala allahu alay ali wasalam wuxuu ku yidhi jariirow istansit innaasa dadka aamusi utlub minhum insaata inay dhagaystaan hadalkeega ka dalaba u sheeg dhegaysta aamusa boqol kun weey nabiga calayh salaam dhexdu ku jiraa hashiisi buu saaran yahay waa la hadlayaa war dhegaysta uma qaala hadalkiisi wuxuu nabigu laa tarjicuu ha noqonina bacdii kufaaran gaalo yadribu bacdukum markiinuu garaacay riqaaba bacdi marka kale qoortooda ay garaacayaan ah. in laisdilo oo muslimiintu isdisho sifatu lkufaar wey waa calaamo xun oo gaalada lagu shabahay waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaadin qaala xadaanaa abi mucaad xadaanaa shucba can waaqid ibni muxamed can abihi can ibni cumar can nabiyi sala allah alay slam bimilihi waxadaanii abu bakr bn abi shayba wa abu bakr bn khalaad albahili qaala waxay dhaheen xadaana moxamed bnu jacfarin gundar qaala xadaana shucba bnu xajaajin can waaqid bni muxamed bni zaydin anahu samica abaahu yuxadiثu can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yihi fi xaajat اlwadaac wayxakum aw qaala waylakum laba kelimo weeyaan oo la isticmaaloon xaqiiqadeedana loola jeedin taraxum iyo tawajuc iyo wayxakum aw qaala waylakum laa tarjicuu ha noqonina bacdii gadaashay kufaaran gaalaha ku noqonina hadda ikhwaan baa tihiin walaalaad tihiin <clears throat> waakaa isku huraysaan xoolihiinni isku horaysaan naftiinni isdifaacaysaana garab iyo gaashaan isku tihiine hadhow madmadowyin kala dhexgelin oo ha isku urina hasnicina oo hasxalaashanina yadribu uu garaaco bacdugu markii riqaha bacd marka kale qoortiis waa wixii dhacay haddee nabigu wuxuu ka digaayay sala allah alay wasalam ayaa dhacay saxaabadiisii bay ku bilaabatay waa kii cuhmaan la dilay radia allahu canhu waardaah niman ciraaq iyo masar iyo ka imaaday oo qowqaa'iyiina asxaabu alfawdaa waa kay dileen isagoo gurigiisa ku jira oo musxafkii uu qoray cuhmaaniga haddaba la yihahdan haysana asagoo akhrinaya wa kaana xaafidan bikitaab illaah sideetani wax gaaray oo cumri ah ayaa gurigiisa lagu dhex dilay intii fitna adiga iga dhalatay imaan lahayd laba kooxood noqon in iska daaya iska daaya haba hor istaageen anugu sooma ahaa iska daaya naftiisii buu marka horay qaala xadaanii xarmalatu bnu yaxya qala abarana cabdlahi bn wahbin qala xadaanii cumar bn muxamed ana abahu xadaahu can ibni cumar can nabi sal slam min xadii shucb an waaqidin mutaabaco wey baabun wuxuu ku saabsanyay ilaaqu ismu lkufri kufriga magaciisa magaca kufriga oo lagu ilaaqo lagu magacaabo cala dacni duritaanka fi nasabi nasabka la dura iyo waniyaaxati oohinta cala lmayiti lagu dul ooyo laba sifo oo dadka laga kari la'yahay waxay ka mid yihiin sifaadka kufriga iyo gaalibada lagu tilmaamay ee jaahiliyada salka ku hayeen weli aan gu'in aan dabar gu'in labadaas maxay tahay in nasabka wax laga sheego oo ninkan nasabkiisa wax laga sheego reer hebel weeyaan waa sidaa iyo waa jilibka iyo waa waxaa iyo waa dheer iyo waa gaabanya ta lagu ama wax laga sheego iyo in niyaaxad haweenkay caan ku tahay haweenka caan ku ah arrinta iyada musiibo markay dhacdo adduunyadan inta la joogaan way dhicaysaa masaa'ibtu way badan tahay noocay ahaataba inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun in la yihahdo la sabraa la rabay oo qadarka la rumeeyo oohintan hoogayeysiga ah ee haweenku ay cabaadaan ee qayliyaan kii ragoo qaylana waa soo geliyey taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha kufriga lagu tilmaamay iyo صifaة اjaahiliya وxadaثna abubakr بn abi shayba qaal xadaثna abu muaawiya xa وxadaثna ibn numayr wlafdu lah qaal xadaثna abi ومxamed بn cubayd kulhm can acmaشhin can abi صaalixin can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi salى الlaه alيه slam nabig wuxuu yidhi itnataani fi الnaas itnataani laba shay laba sifo fi naasi dadka gudahooda ku jira humaa labadaa sifee dadka ku jirta ee laga saari laayahay bihim dadku kufrun gaallimay ku tahay adacnu baa u horaysa in la duro fii nasabi nasabkale wax laga sheego qofka nasabkiisa qofka nasibkii wax la sheego qof baa wuxuu leeyahy waxaan ahay ree hebel markaasa ma aha ree hebel la leeyahy ree hebel yidhi adi maxaad u daba socotaa lama rabo arrintaa iyadaa lama rabo sida uu asagoo ku abtirsanay u daa adacnu fi nasab ama ree hebelka saas weeye lama ogolo dadkoo dhan waxaa weeyaan aadam bay ka soo jeedaan aadamna turaab iyo caraa laga sameeyey ina akramakum cinda allahi atqaakum halkaa wa meesha lagu kala miirmaayo in ilaahay taqwadiisii alla ka cabsiga lagu kala sarreeyo wax kale lagu kala sarreeyo ma jirto hadihi caqiidat lmuslim qofka muslimka caqiidadiisa waa taas waniyaaxatu oohinta cala lmayiti lagu dul ooyana ayaduna kufrigii bay ka mid tahay baabu tasmiyati alcabdi addoonkii alaabiqii dhuuntay sayidkiisii ka dhuuntay oo lagu magacaabo kaafiran lagu magacaabo nicmadii sayidkii u galayba uu ku gaaloobay kufrun duuna kufrin weeyaan dembi kabiiraha buu la yimid qaala xadaana cali ibnu xujr sacdiyu qaala xadaana ismaaciil yani ibnu curaya can mansuur ibni cabdiraxmaan can shacbiyi caamir bni sharaxiil can jariir ibni cabdillahi albajari anahu samicahu yaquulu ayumaa cabdin adoonkii abaqa dhuunta min mawaalihi dadkii lahaabuu ka dhuuntay faqad kafara waa gaaloobay xataa yarjica ilayhi baa kaasoo laabto qaala mansuur qad wallahi baan ku dhaartay ruwiya can nabiy soo maarti riwaayada soo maarti mansuur ibn cabdiraxmaan can shacbi can jariir buu ku joojiyey anahu samicahu yaquul hadalkii wuxuu ka dhigay hadal jariir markaasu wuxuu leey mansuur qad wallahi ruwiya can nabiy asagoo marfuuc oo nabiga loo kor yeelay walaakinii akraha waxaa nacayaa an yurwaa canii in laiga wariyo in laga wariyo waa nici haahuna meeshan bilbasrati basraa in laiga wariyo yaa nacaya oo haddii xadiidka ay wariyo anoo basro joogo khawaarijtii baa la kala ordi oo dadka gaalayn oo adiladii ay maarata sida khaldan u fahmeen ee macaasida iyo dunuubta kufriga ku soo aroortay kufrun khaarijun can ilmilla diintii in looga bixi ay ku xumbaareen taasay ku darsan taasay ku darsan buu leh qala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana xafs bnu qiyaas can daawuud can shacbi can jariir bn cabdillahi اlbajri qaala qaala rasuulu lahi sala اla alيه wasalam ayumaa cabdin addoonkii abaqa dhuuntaa faqad bari'at minhu dima dimadii baa ka bari noqotay awal dimadiisa maxay ahayd dimadiisa waxay ahayd alamaan alamaan wadamaan amaan buu haystay oo damaan buu ku jiray inaan waxba la yeelin oo la xifdiyo dimatullahi buu ku jiray dhiiggiisa macsuum buu ahaa laakiin markuu dhuunto sayidkiisiia musallad ku noqon waa ciqaabaya waa edbinaya waa garaacaya marka dimadiisii beri bay noqotay marka hore difaaci u haystay waa laga qaadaya wey qaala xaddaana yaxya ibnu yaxya akhbarana jariir ibn cabdilxamiid nabiy can mugiirata bn miqsam can shacbiya caam ibnu sharaaxiil qaal kaana jariir bn cabdillahi wuxuu yuxadiu ki wawarama can nabiyi nabiga sala allahu aleyh wasalam qaal idaa abaqa alcabdu addoonka hadduu dhuunto lam tuqbal lahu salaatun salaad lagama aqbalayo maxaa yeelay safartaa iyo dhuumashada waa safarulmacsiya wayna kala tahay bayna qabuulilcamali wa bayna sixatihi waa laba shayo kala duwan waa la aqbalay iyo ma asixin iyo waa saxay way kala duwanta masalatu sixada <clears throat> qad yakuunu alcamalu saxiixan oo qofka dimadiisa ay bari noqoto oo waajibka ka dhaco laakiin cinda allahi uunan maqbuul ahayn oo laga aqbalin inamaa yataqabal allahu min almutaqiin yaa dhici karta waxay ku tilmaamaan culimmada oo ku miaaliyaan alghaasib ama almusalli fi daari maqsuuba almusalli fi daar almaqsuuda guri uu dhacay qofka ku tukanaya boos uu dhacay buu ku tukanaya salaaddii waa ka ansaxaysaa oo waajibaadkii waa ka dhacay laakiin waxba laga aqbali maayo waxba lagama aqbalayo ah, waa masale dhan oo fuqahadu soo qaataan oo kutubta ku qoran oo la yidhaahdo asalaat fi daar almaqsuuba asalaat fi daar guri la dhacay iyo boos la dhacay dhulka asaga weligii xalaal ma noqonayo weligii xaaraan mu taagnaan wax kastaba akri intaasoo qur-aana ku jabi ku go oo ku weliimayso oo ku ducayso xaaraamu mu taagnaan soo dhulka lama lama dhicin haa xaaraam wey oo haddii taaka la yidhi waa laisku cadaabi boos dhan maxaad u malaynaysaa walciyaadu billaah baabu bayaani kufru man qof gaalnimadii baa la caddaynaya qaala yidhi mutirnaa waxaa roobka ku hellay binawi xidigaa sababtiis oo roobka ilaahay qofkii u tiiriyaa xidigaha u tiiriyaa oo xidigahan iyo ajraamta la yidhaahdo alajraam asamaawiya faragay wareegaya wax saameyna kuma laha ardada iyo dhulka saameyn kuma laha waa makhluuq ilaahay abuuray xikmadu ilaahay u abuurayna kama baxayaan xikmadu ilaahay u abuuray ama ziine iyo qurux ah ama in la bidhaansado oo lagu hanuuno ah ama shayaadiinta in lagu rajmiye ah xikmada ilahay u talagalay kama bixi karaan looma nisbayn karo marka tasarufka iyo tadbiirka koonka koonkan inay maamulaan oy roobka keenaan oo abaaro keenaan looma tiirin karo calaamo unbay noqon karaan oo xilliga abaarta xilliga uu soo baxaa xilliga jilaalka xilligaasa soo baxa xilligaana gortoosu dhacaa waa calaamo waaye laakiin roobka wuxuu ku yimid xidig hebel ma dhihi karti kufri baa lagu tilmaamay qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maliki can salix ibni kaysaan can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutba can zayd ibni khaalid aljuhani qaala wuxuu yidhi sallaa bina nabiy rasuulullah nabiga calayh salaam baana tujiyey salaata subxi salaa subax bilxudaybiya xudaybiya inuu tujiyey xudaybiyadana waa tii tihaama ku taallay ee ma ah maka duleedkeeda aheed fii itri samaai roob samadan maanta waa roob fii itri samaai ee fii itri lmatari roob da-ay oo xalay da-ay ayuu aroortiina tujiyey nabiga calayhi salaam kaanat roobkaasoo ahaatay samadaasi min alleyli habeenkii daalay xalayaheed roob xalay da waagii ka baryeyba salaadii subax una tujiyey nabiga caleyh salaatu wasalaam falama insarafa markuu waagi markuu nabiga soo gadoobay oo salaadii ka baxay aqbala cala naas dadkiiba kusoo jeedsaday nabiga caleyhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu hal tadruuna ma ogtihiin maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi ma ogtihiin ila ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mutakalim kalaamkiisana waa qadiimu nowci xaadi laaxaad nooc ahaan ilaahay maa zaala mutakaliman kaliiman inuu hadlaya kama zuulin markuu rabana waa hadlaya kayfa shaa buu hadlaya subxaana wa tacaala marka ilaahay waa hadlay wuxuu yidhi ma ogtihiin qaaluu waxay dhahen wa warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaan qaala wuxuu nabigu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi asbaxa waxaa waa bariistay min cibaadii addoommahayga saaka waxaa waaga u bariyey muuminun bii mid aniga i rumeeyey iyo wa kaafiru mid igu kufriyey labadaasaa loo qaybsamay saaka fa amaa man qaala qofkii yidhi mutirnaa waxaan ugu roobeeyey bifadli illaahi ilaahay fadligiisa wa raxmati naxariistiisa roobkan ilahay baana siiyey fadligiisa iyo naxariistiisa uu noo naxariisan buuna nagu siiyey qofkii yidhi fadalika kaasi muuminun bi anuu i rumaysan yahay inaan koonka maamulka iska leeyahay rububiyadaydii kaafirun wuxuu diiday oo ku kufriyey bilkawkabi xidig makhluuqon waxba keeni karin inuu waxba keeni karinna waa rumeeyey waa ku kufriyey waa ku gacan saaray waama man qaala qofkii yidhise mudirna waana noo rabay binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel sababtood baan rawka ku helay fadalika midkaasi kaafirun bi aniga awoodaydii buu intuu ku kufriyey iyo maamulkayga diiday yuu muuminu wuxuu rumeeyey oo raacay bilkawkaba xidig buu raacay kufriga somaarti gaalnimada xidigaha dadka ka shaqeeya howlaha u taagan arrimahaasi waa khatar bay ku sugan yihiin saddexda waxaa loogu talagalay xikanta waxaa ka duwan ninkii ka bartaa qayb shacwadada iyo sixirka unbuu baranaya sixirka qayb kamida unbuu baranaya zaada maa zaada soo aroortay qala xadaanii xarmla bnu yaxya wacamr bnu sawaad alcaamiri wmuxamed bnu slmt almuraadi qala almuraadiyu xadaana cabdاllahi bnu wahbin can yunus ibnu yaziidi qaal qaala aakharaan waxay dhaheen iyagu ahbarana ibnu wahbin bin ahbara qaala ahbaranii yunus can ibni shihaabin qaala xadaanii cubaydullahi bn cabdillahi bni cutba ana aba hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi alam tarow miyaynan ogayn oynan arkin oo ogeyn taclamu wey ilaa maa qaala rabbukum rabbigin wuxuu yidhi ma ogtihiin qaala wuxuu yidhi markay dheheen allahu rasuulu aclam yuu nabig wuxuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi maa ancamtu calaa cibaadii addoomahayga ooma nicmeynin min nicmati nicmo ilaa asbaxa nicmadaasaan u nicmeeyey asbaxa fariiqun kooxbaa waxay noqdeen minhum kamida bihaa nicmadii kaafiriin kuwa ku gaaloobay waa kuwa makhluuq u tiiriyey hebel hadduunan ahayn haddaan aniga saa yeelin haddiina xidigaa unan ahayn ilaahay alxamdulilahidii meesheedii makhluuq mublaadayba yaquuluuna waxay dhahayaan alkawaakibu alkawaakibu wabilkawaakibi bay dhahayaan yani alkawaakibu ambarat wabilkawaakibi umdirna ayay dhahayaan alkawaakibu xidigihiibaa amdarad roobaysay wabilkawaakibi bisababilkawaakibi umdirna roobkii waxaan ku helnay xidigahan sababtooda waa meesha ilahay lagu xamdin lahaa nicmada ilaahay siiyey subxaana wa tacala fiidi roobka asagaa abaarta bixiyey lagu noolaaday qabow macaan in marka khaaliqi keenay lagu aqoonsaday aheedoo ilahay lagu shukriya subxaanah waxadaanii nabiga ilahay buu ku aqoonsan jiray wuxuu dhihi jiray allahuma sayiban naafica ah, waa ducayn jiray rasulka sala allah alay wasalam qala xadaanii moxamed bnu salamata almuraadi qala xadaana cabdullahi bn wahb ilmisri an camr bn xaari ilmasri xadathna camr bn sawaad akhbarana cabdullahi bn wahbin qala akhbarana camr bn xaari ilmasriy ana aba yunis mawla aba hurayra xadaa can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam qaal ma anzla allahu min asamaa cirka ilahay kama soo dejinin min barakatin barako ila roobku waa barako waa ziyaada waa khayr waa namaa baraka ilahay kama soo dejin ilaa asbaxa wuxuu ahaaday fariiqu min annaas dadka qaar kamida bihaa kaafiriin oo ku gaaloobaya nicmadii ilahay bay ku kufrinaya markaasaa barakadii laga qaadi haddii barakada laga qaadi abaar baa ka dambeen cuduraaba ka imaan doogii oo jooga xoolaha cudur ku dhici dadka jira ku dhici waxaso dhan waa barakalaanta ka midta makhluuq kaleo ilahay ku sallidi baasha diirta la yihahdo oo kale iyo ayaxan hadda guuraya waad aragteen east africa ama qarnul afriqi aad dadka canfur ku haya soomaalida meel ay degto weliba waa waxyaalaha ilahay nagu salliday bay kamid tahay ilahay anaa kor yeelo muslimiinta ilahay ka qoryeelo marka dad baa ku kufrinaya yunzilu llahu ilahay wuxuu soo dejinayaa algayta roob fayaquuluuna waxay leeyihiin dadkii alxamdu lilah meeshii laga sugaayey alkowkabu xidigu kada wakada waxa waxaasuu noo keenay wafii xadiidi muraadi bikowkabi kada wakada sababtii ee waxaan ku helay waxadaanaa cabaas ibn cabdilcadiim alcambariyu cabaas ibn cabdilcadiim alcambari lixda umahaati sitada ah shan bukhaari mooyaan inta kale toos bay oga qaadaan ama bukhaari tacliiq buu ku saaraa tacliiq tacliiq buu kaga qaadaa tacliiqna waad garanaysaa de sanadka awelkiisa oo la xadfo wey وxadثnي cabاs بن cabdالcظيم العنbري qال xadثna نضر بن محمد qال xadثna عكرمة وهو بن عmاr xadثna أbu زmayl واسmه السimak بن الوليد أbu زmayl simak بن الوليد qال xadثnي iبن cabاsi cabdاللahi بن cabاs qاla mطira الناasu dadkii baa loo roogay calى cahdi النبي xilliga nabiga عalayه الصلاaةu وaسلام faqاla النabiyu nabiga عalayه السلام ba wuxuu yihi أصبxa min الناas dadkii waxay noqdeen shaakirun mid ku shukrinaya ilaahay wa minhum waxaa ka mida kaafirun mid ku kufrinaya soo maarti marka kufrigan hadda fii muqaabili shukri la keenay waxaa weeyaan waa jasaarnimo iyo nicmantii ilaahay oo la qariyay oo lagu shukrin waayo meel kale lala aaday wa minhum kaafirun kaafiru nicma wey qaaluu waxay dhaheen haadihi raxmat ullah kuwa ilaahay ku shukriyay waxay dhahayaan waa naxariis ilaahay mudirna bifadli illaahi wa biraxmatihi yudhije fadliga ilahay naxariista ilahay wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhahayaan laqad sadaqa walla waa rumeeyey walla waa fiirinayey waa run buu sheegay nawkada wa kale xidig hebel taasuu leeyahy xidiga xalay baan fiiriyey walle waa sax saan saan u sheega way tahay run buu sheegay oo wuxuu ka dhigi xidigan inuu roobka keenay qaala fanazlat hadihi alaayatu aayadana soo degtay ilahay uu yidhi falaa uqsimu bimawaaqici اnujuum waxaan ku dhaaranayaa mawaaqic nujuum xidigaha mawaaqicdooda mawaaqic اlguruubi wa mawaaqic uluuc baa jirta meelo ay ka dhacaan markay kuwa ka soo dhacayaan kuwa kasii dhacayaan kuwa xagga aya sharqi ka soo bixi ayaa jirta oo qaarkood ilaa sideed iyo labaatan bay gaarsiinayaan oo isdaba socda kuwana waa quruub kuwana waa duluuc yaan ku dhaaran buu ilah yiri xataa balaaqa ilaah uu ka gaarsiiyey ah, watajcaluuna watajcaluuna risqakum sixun bay ugu qoray meeshan fiihi bu watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun ah, tajcaluun waxaad ahaanaysaa risqakum shukra risqikum risqigii inagu arsuqay shukrigeedii lanaga rabay inaad ku shukrisaan yadaanakum idinku tukadiibuuna beeninaysaan shukrigii baad beeninaysaan oad ku kufrinaysaan oo meel kale la aadaysaan ah, nicamtu ilahay inoo galay subxaana shukrigeedii meel kale baabu daliil wuxuu ku saabsan yahay daliilka ku saabsan calaa ana xub alansaari wa cali radia allahu canhu min aliimaan ansaar iyo cali oo la jeclaado iimaanku ka mid yahay cali bin abi aalib radia allahu canhu ardaa iyo ansaaru rasuulillaah jeceelkooda iimaankii buu ka mid yahay wa calaamaatihi iimaanka calaamaadkiisii buu ka mid yahay wa bugdum in la nacana min calaamaati nifaaq buu ka mid yahay qaala xaddaana maxamed bn muhana xaddaana cabdiraxman bn mahdi can shubc an abdabdillaahi bnu jabrin qaala samictu anasan qaal qaala rasul la sal slam aayat lmunaafiqi bacdu bugd lansaar munaafiq waxaa lagu gartaa ansaar nimankii nabiga soo dhoweeyey iyo gabdhihii madiina dadkii deganaa oo loo cadhoodo waa calaamad lagu garta munaafiqa waayat lmumin muminkana calaamada lagu garto xubul ansaari wey maxaa yeele ansaar diin bay xoojiyeen nabigay garab istaageen shareecadii bay difaaceen ninkaa intaa nacaaya gaal munaafiqa wey maka wax lagu naca marka ansaar ma lehe in la jeclaadaa waajib ah oo iimaan ah oo diin ah xadana yaxya bnu xabib alxaariiyu qaal xadaana khalid an ibn xariin xadaana shucba an cabdilaahi ibn cabdilaahi ibni jabrigi weeyaan an anasin an nabi sal slam oo qaal xub lansaari aayat liimaan iimaanka calaamada lagu garta weeyaan buduhum aayat nifaaq wey nimanka guryahoodii intii la imaaday wax allaala waxay muhaajiriinaha meel kasta waa ka imaadaane gogasha u fidiyey ee beerihii wax ka siiyey ee guryihii wax ka siiyey ee wax walba la qaybsaday ee difaacay ee cadowgii fiijinaya daba socday ka reebay ee diintii ku difaacay oo ku garab istaagay nimankaas meeshay gaareen fiir ilaa nabigu uu yidhi calayh salaam aniga ansaar baan ka midahay ansaarna anay iga mid yihiin ah, hum minii wa ana minhum buu nabigu alayh salaam وxadثnي زهyر بن xرب qال xadثnي معاaذ بن معاaذ xw xadثna cbaydاللh بن معاaذ وlفd لh qال xadثna abi qال xadثna شعبة عن cdي بن ثابت qال سمعت البراء يxadiث عن النبي sلى الله عليه وسلم نaبgu qاal wxuu yidhi في الأنصاaر أنصاarku ka hadlayay laa يحiبhu ma jeclood ilaa muؤmiن muؤmin baa jeclaada وlaa يubqidhu uma carood ilaa muنaafiqu munaafiq uurka gaala oo gaalada kale ay hortaagnaayeen u hiilinaya umaanici man axabahum qofkii jeclaado axabahu llahu ilahay ha jeclaado waman abqadahum qofkii u cadhoodan abqadahu llahu allah u cadhoodo ama waa khabar baad ka dhigi kartaayoo ilahay baa nacay qofkii maaratay naca qofkii jeclaadana ilahay baa jeclaaday qaala shucba qultu licadiyi waxaa ku yidhi samictahu min albara albara binu caazib miyaad xadiidkan ka maqashay cadiyow qaala iyaaya xadaa iyaaya aniga keli unbu xadaa markaa ii sheegay keligay aniga keligay baan ahayn yaa ii sheegay xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana yacquub bn cabdiraxmaan alqari can suhayl can abihi abu saalix samaan can abi hurayra ana rasula lah sal slam qaal laa yubqid lansaara rajulu nin ma naxo yuuminu rumaysan billahi walyawmi alaakhir qof ilaahay aakhiro rumaysan ansaaru rasuulilah min alawsi walkhasraji sacdaan ay hogaaminayeen sacad bnu mucaad iyo sacad bnu cubaada nin mu'min ah ma naco oo ma caroodo xadaana cumaan bnu muxamed bn abi shaybata cumaan ibnu muxamed ibn abi shayba aquuman yay walaalo yihiin abu bakr bn abi shayba cumaanka ka weynaa qaala xadaana jariir ibn cabdilxamid xaawi xadaana abu bakr abi shayba soo maarti walaalkii baa soo dhacay haddana xadaana abu usama kilaahumaa can acmash bay ka wariyeen kilaahumaada waa abu usama iyo jariir can abi saalix samaan can abi saciid alqudriy qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa yubqidu lansaara ansaar ooma caroodo ma naco rajulu nin yuuminu rumaysan billahi alle walyowm alaakhir rumaysan maxaa yeele alle diintiisii bay garab istaageen aakhirana muslimiinta iyoay ku garab istaageen sida ay cibaadadii aakhare maarata uga heli lahaayeen u makansan lahaayeen meel ilaahay ku caabudaan aakhare ugu shaqaystaan ayay dheheen waddanka anaga weeyaan imaada ka furta waxaad rabtaan khayr iyo cilmi wax walbaba marka ammaan iyo mahad bay mudan yihiin wey xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana wakiy abu mucaawiya can acmash xa waxadaana yaxya bnu yaxya walafdu lah ahbarana abu mucaawiyata can acmash can cadiy bni haabit can zir ibni xubayshin qaala wuxuu yihi zir ibnu xubaysh nin taabiciaho qiimo badan buu ahaa min almucamiriin ayuu kamid ahaa dadka cumrigeeda u dheeraaday boqol iyo labaatan sano ayuu gaaray qaala wuxuu yihi qaala caliyun cali bin abi aalib wuxuu yidhi waladii ilaahay baa ku dhaartay falaqa alxaba xabada galayda iyo qabandida iyo marka dhulka la geliyo la abuuro abuurka allaha dhambala ee intuu dilaacyadeenna dheelida ka soo saara kadibna sabuulka bixisa allahaasaa ku dhaartay awooddiisa ay halkaa gaarsiisanta wa bara'anna sama allaha nafta abuuraan ku dhaartay inahu shanigu waxaa weeye la cahdu nabiyi nabiga cahdigiisii iyo ballantiisii iyo wasiyadiisii alcahdu walwasiya dardaarankii nabiga wuxuu ahaa nabigii alummiyi ummiga ahaa yani laa yaktub walaa yaqra oo waxa inaga nusqaan nagu ah ayaa ilaahay nabi maxamed wuxuu oga dhigay mucjizatan wa karaama soo maarti ilaahay wuxuu oga dhigay nabi maxamed mucjizaya karaamo oga dhigay innagana waxay nagu tahay naqsi qofka inu waxba akrin waayo waxba qori waayo ummi baa la dhihi waa caybi ku tahay laakiin nabi maxamed calayhi salaam asagoo waxbana qori karin waxbana akrin karin baa cilmigii oo dhan ayaa haddana nabiga maxamed laga qaatay sala allahu alayh waali wasalam marka waa mucjizo wey ilaya anigu ii dardaarmay anlaa yuibanii inuu yuxibanii inuu ijeclaanayno ilaa muumin muumin mooyaane walaa yubqidnii inii cadho ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane caliy bn abi aalib ibn cami rasuulilah abulxasani wlxusein sayidaa shabaab ahli ljanna zawjatu faatimata albatuur azahra radia allahu canhu wa ardaah awal man aslama min ashabaab wy dhallinyarada ninka u horreeya islaamay nabiga garab istaagay bu ahaa alayhi salaatu wasalaam shinkii shujaac ahaa qiimaha badnaa almiqdaam ashujaac radia allahu canhu waardaah nuxibuhu fi llah saxaabiyun jaliil wa axadu alkhulafaa'i alarbaca radia allahu canhum jamiica ah, in la jeclaado marka cali waxaa weeyaan waajib diina weeyaan amaa quluwiga raafidada iyo shiicahu taas waxaa weeyaan laa maxala laha min alasli walxaqiiqa waxba maaragtay ayagu kuwaas gacan kuma hayaan wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala nabina maxamed